الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الlahi وآله وصaxبه أجمعين أmا bعd cashirkan waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mid ah min kitaab النikaax qism الطلاaq waxaynu ku soo jiray in طalaaqu u qaybsamo طalaaq munajaza oo la gooyey iyo mid shay iyo wax lagu xidhay kii buu soo waday marka sheekhu baryaha fasl fi tacliiqi الطalaaqi bاlxamli wاlxaydi wagayrihima wuxuu fasal yahay furitaan lagu xidhay uur ay islaantu leedahay ama dhiig ay helayso ama wax kale lagu xidhay callaqa idaa callaqa bixamlin hadduu uur wax ku xidho waa callaqa طalaaqa wey طalaaqii wuxuu ku xidhay bixamlin haddaad uur leedahay buuhi fa anti طaaliqu in kunti xaamilan faanta taaliqun matalan yidhi fain kaana xamlun daahirun uur muuqda hadduu jiro waqaca alaaqu fi lxal furitaankii markaasuu dhacahaya maxaa yeelay shardigii iyo wixii lagu xidhay baa la helay wa ilaa hadduusan uur jirin daahir ah waan eegaynaaye fain waladad hadday dhasho liduuni sittati ashhurin lix bilood wax ka yar hadday ku umusho min atacliiqi min waqti tacliiq xilligii alaaqa uurka lagu xidhay laga soo bilaabo baana waxaa caddaanaya wuquucuhu alaaqii inuu dhacay baa inoo cadaan oo xilligii aan wax ku xidhayna uur uu jiray markuu lahaa in kunti xaamilan fa anti taaliqun haddayba ku dhasho lix bilood wax ka yar waxaanu ogaanaynaa marka aan hadalkaa uu tuurahayo ninka mutalliqaaba islaantu inay lahayd uur yar oo marka aan muuqanaynin waxaana ina tusay weeye umulidda ay ku umushay lix bilood wax ka yar wailaa aw liakara aw waladad waxay ku dhashay waa masale saddexaad aw liakara waxay ku dhashay liakara wax ka badan min arbaci siniin afar sano wax ka badan bay ku dhashay aw baynahumaa afar sano wax ka badan iyo lixdii bilood inta u dhaxaysay ku dhashay wa wudiad xaggana loo galmoodo wa amkana uu suuro galo xuduuduhu soo darintiisa uu soo dariyo waa maxay xamliga wey xuduuduhu falaa dhici mahayo wey ayib marka masale wuxuu u gudbay saddexaad mid waxaad soo marteen hadduu yidhaha gabadhya haddaad xaamilo tahay waad furan tahay uur muuqda hadduu jiro islamarkaaba dalaaqi waa dhacay dibna u dhici maayo ayib haddaan uur muuqda uusan jirin xaggana uu yidhi waad furan tahay haddaad uur leedahay waan eegaynaa waa sugaynaa lix bilood wax ka yar hadday ku umusho oy ku dhasho waxaan leenahay waxaa noo caddaaday xilliga aad wax ku xidhaysay alaaqa uurkaba ku xidhaysay uurku waa jiray wuu libidhsanaa annagun baanan la soconin baana wuquucuhu min waqti tacliiq wey laa min waqti duhuur lama rabo suurad saddexaad buu u gudbay islaantii waxay ku dhashay ilme afar sano wax ka badan aw waladat liakara min arbaci sanin bay ku dhashay suuradaha markaan gooni u goosanno waxaan caddaysanaynaa taxaqana ana alaaqa lam yaqac taa halkaa iskaga badilba cadabfiisuu kuu dhibin hadday afar sano wax ka badan ay ku dhasho dalaaq ma dhicin baan leenahay maxaa yeelay markii aad lahayd waad furan tahay haddaad xaamilo tahay kadibna uurba la waayey afar sano wax ka badan kadibna ay dhashay waxaan leenahay waqta tacliiq ma jirin xamli idan alaaqa ma dhicin suuradaa ha gudayso aw baynahuma aw waladad waxay ku dhashay weeye waladan bay dhashay limaa bayna almuddatayn labada muddo intuu udhexaysay muddada waa maxay waa sittata ashhur iyo arbaca siniin afar sano iyo lix bilood intuu udhexaysay bay ku dhashay sideed bilood bay ku dhashay sagaal bilood bay ku dhashay laba sanoay ku dhashay sanad iyo bar bay ku dhashay saddex sano iyo jajab waa maa baynahuma ayb taas waxaan fiirinaynaa in labada muddo aqalulxamlina way dhaaftay akarulxamlina maysan ka gudbin maysan gaadhin afar sano ilaa lix bilood inta u udhaxaysa lix bilood ilaa afar sano bay ku dhashay marka waan eegaynaa ilmahan dambe imanaya ma galmadii markii uu lahaa waad iga furan tahay jirtay baa ilmahan ay ka yimid mise afartan sane iyo saddexan sane la wada dhaqmahayay galma damboo timid ayaa uurku ku soo baxay tiibuu sheekhu marka fiirinaya wa wudiad xaggana loo galmooday fi lmudda muddada u dhexaysa bayna asittati wa bayna alarbaci wa amkana xaggana uu suuro galo xuduuuhu xuduudu alxamli bihi bilwadi in uur uu hirgalo galmadii timid fi lfatra falaa ma dhacahaya hadaba alaaqi ma dhachayo ayib oo imkaan اlxuduudka waxaa looga jeedaa ayib bian kaana bayna اlwaطi wاlxamli wax ka badan sittata ashhur fa agtara ku jira maalan galmadii iyo uurkii lix bilood iyo wax ka badan baa ku jira marka waxaan leenahay kaa suuragal ma ah marka suurada koobaad iyadoo iska caddahayo liagtar min arbaci siniin way dhammaato hadda waa wax ka badanba akaru muddat اlxamli wax ka badan weeye alaaqa asagu ma dhicin suuradan dambena waxaa marka ixtimaal ku jiraa weeye galmadan dambe miyaa uurka loo tiirin oo haddee marka xiina tacliiq xamli ma jirin uurkan soo baxay ee dambe hadday galma jirtay bacda tacliiq galmaa timid bacda tacliiq uurkan marka ma galmadii dambaa iska leh mise wuu jiray xiina tacliiq baltan baa meeshii ku jira marka alasluna waa baqaau annikaaxi wa dawaamuhu shaki iyo waxaan jirin ku ridi mayna wey ayb labadaa iskaga tagno waa iska dhib yar tahay tan eh, u dambaysounbaa idinku dhib badan aw baynahumaa aw waladad wey aw waladad baynahumaa bayna sittati ashhurin wa bayna arbaci siniin baa ilma ku dhashay yaan raacinaynaa ayb wawuطiat waamkana xuduuثu xuduuثu اlxamli bihi biاlwaط'i اladii jaءa bacda الtacliiq waad fahanteen baan umanayn falaa yaqacu طalaaq ma dhacay limaada xamligan ayaan la hubin inuu yahay xiina tacliiq inuu jiray iyo iyo inuu bacda tacliiq yimid galmaana timid sheekhu wuxuu ku uhi wuطiad wuu majhuulaya siiqada waana maqsuudo wuxuu u jeedaa galmada ama xalaal ha noqoto ama asaga ha ka timaado ama shub ha noqdo hadday doonto zina ha noqoto ilaa isagu xamli unbuu ku xidhay in kunti xaamilan fa anti aaliqun unbuu yidhi ma dhihin xaamilan mini xamli unbaa wax lagu xidhay xamligaa marka ama wau shub noqdo ama kiisi ha noqdo ama ku kale ha noqdo halkaasuu sheekhu ujeeda wailaa hadduusan jirin weeye wai bacda tacliiq wailaada saddexdii suureed soo martay baa jira ama labadii suuraba markaan warka gebagabayno wailaa hadduusan jirin weeye wai ma jiro bacda tacliiq ama wai wuu jiraayo waxaan suuragelaynin waigaasi inuu ka yimaado xamli inuu xamli ka yimaado ayb oo see u suurageli weyde asaga iyo waiga iyo wadciga waxaa u dhexeeya wax ka yar duuna sittata ashhur galmadii u dambaysay iyo gabadha dhalideeda ay dhashay shan bilood iyo labaatan bay noqdeen xamliga ma u tiirin karaa galmadii looma tiirin karo wa amkana xuduuثu baa jira laa yumkin wa ilaa marka waxaa kugu jira labadiba wa ilaa in lam yuujad waطun weeye bacda tacliiq oo wujida waطun baa la helay laakiin lam yumkin xuduuثu اlxamli minhu waiga asaga bian wadacat wawaladat liaqala min sittati ashhurin bacda alwai bacd alwaطi marka iyada ah sheekhu waa kuu sheegu wuxuu yidhi fal asax waxaa weeye marka iyada ah wuquucu talaaqa inuu dhacahayo maa galmadan dambe maxaa yeelay uurka ayadu ma laha leedahay islaantu lix bilood iyo ka badan bay ku dhalahay mar haday lix bilood ka yar ay ku dhashay waxaan leenahay uur horaanba jiray weeye oo xiina tacliiqi jiray islaantina way furantay fal asaxu wuquucuhu litabayun xamli ظaahiran wa cinda wujuudi tacliiq tacliiqi marka la riday ayuu xamligu jiray macnahaasaa meesha kugu jira aan ka socon waa masaa'il iska dhib badan wain qaala hadduu yidhaahdo in kunti xaamila haddaad aad uur tahay bidakarin lab fa anti طaaliqun طalqatan buuri gabadhya haddaad uurka waxaad ku wadda uu yahay wiil ama lab uu yahay dalqad baad ku furan tahay in kunti xaamilan bidakarin lab faطalqatan ay fa anti طaaliqun طalqatan warkee warkaas isma saaro aw una meesha awdu in wow ka dhigaa sheekh fiican baa la yidhahdaa wain kunti isku cadfan tahay wain kunti xaamilan unha mid dhadig haddaad wadana fadalqatayn labaad furan tahay fawaladadhumaa labadiba way dhashay lab iyo dhadig bay isku dartay waqaca waxaa dhacahaya alaaun saddex dalqadood baa dhacahaya saddex dalqadood ayaa dhacahay maxaa yeelay wiilkii markuu yidhi haddee dalqadiisii isagu waa qaatay wiil bay dhashay markuu dhadig foodley baa meesha ka soo boodaa in laba dalqood bay la kacday islaanti marka saddexda way ku furantay bal ka rogo laba saaro hadday islaanti dhasho labeeb maxaad ka leedihiin gabadhya haddaad wiil dhasho dalqad baad ku furan tahay buu yidhi haddaad gabadh dhashana labaad ku furan tahay labeeb baa meeshii ka soo booday tabdhaha cabdiramaan wuxu uhi waa la tawquf xataa yatabayan haye saddexaad siinaysa cabdirasaaq haye maskaxda furfura rag iska dhiga alyaqiin horta dalqad baa dhacay dhaha fuqaha iska dhigo xatan alyaqiin dalqad wayba dhacdayba leanno labeebka laba mid unbuu noqon doonaa ama wiil buu ku caddaan doonaa ama dhadig dalqad horta waa loobaa dhaha lianna dalqa waaxida waa mutayaqana way faniintay kadib inta kale labada kale dalqadood waxaan la sugaynaa siduu cabdiraxmaan sheegayna tawaqaf ilaa ay caddaato lakiin dalqad wartu way dhacaysa leanno labeebku ama waa haweeney ama waa ama waa lab wey marka dalqa iyadu way dhacaysaa wixii ka dambeeya tabayun la samaynayo aan iskaga socon aw mase wuxuu yidhi in kaana xamluki dakaran fatalqatan aw unhaa fatalqatayni fawaladathuma lam yaqac shayun u fiirsada farqi baa u dhexeeya cibaaraadka minhaajku cibaaraad yar buu kugu dagahayaa kadibna ishkaal baa kaa geli marka hore wuxuu soo yidhi in kunti xaamilan haddaad sido bidakarin dalqad baad ku furan tahay haddaad sido dhedegna labaad ku furan tahay way mataamaysay gabadhi oo labay soo turtay wiil iyo gabadh saddex dalqadoodba waa haadeen faniine kuwa hadda waa maxay wuxuu idhi anti taaliqun dalqatan baad furan tahay hee in kaana xamluki uurkaadu haduu yahay dakara lab hadduu wada yahay wey uurkaadoo dhan yacanii xamligeedu wuxuu ku xasriyey bidakar waa in gabadhaa haday mataamaysay iyo hadday halkeliyaalaysaba waa inay wiil dhasho wax ku xidhay in kaana xamluki dakaran faطalqatan baad ku furan tahay fa anti طaaliqun طalqatan weeye hadda aw in kaana xamluki unha dhadig haduu yahay uurkaadu oo dumar dhashana faanti aaliqun alqatayni yuu yidhi fawaladatumaa waa isku dartay lam yaac shay waxba dhici maayo ma furmaysa gabadhaas wuxuu shardhisay inay ama ay gabdho sii dayso ama ha badisa ama halkelyaal ha ka dhigtee ama ay rag sii daysee waa iskugu kaayaa badhaxday mar hadday isku barxday oy mataamayso lab iyo dhadigba isku dartay shardiga aan wax ku xidhan lama helin buu kuleeyahy wadaadka wax furahay lam yaqac shayun aslan soo war iska cad ma aha marka yuusan labada cibaaro isku baab isku mid ma aha ayb midna wuxuu in kaana xamluki midna wuxuu in kunti xaamilan farqi baa udhexeeya marna xamligu fiiriyey marna waxa imanuyuu fiiriyey marka lama helin way shardigiisii lam yaqac shay-un waxba ma dhacahayo lianna lafdigu wuxuu keenayaa in urkaasi ama uu lab noqdo ama uu dhadig soolama a noqdo lab soolama ah ama dhadig soolama ah. mar hadday isku dartay lama helin shardigii inay iska cadda cibaaradan u malaynaya aw qaala wuxuu in waladti haddaad fa anta taaliqun gabadhya waad furan tahay buui gabadh ah oo sidkeed u dhammaaday wuxuu idhi dhasho waad furan fa waladat inayni labay dhashay cala tacaaqubi murataban way mataamaysa ayib ulliqat biاlwali min alwaladayn ilmaha u horeeyay ku furmaysaa wanqadad ciddatuhaa ciddadeenu waxay ku dhammaan biاthaani ilmaha labaad wax walboo dhici kara laga hadlaayo islaanta islaantu xaamile wuxuu ihi gabadh yahay waad furan tahay markaad dhasho markaasay gabadhi dhashay maxay dhashay laba ilmood oon isku mar soo boodine isdaba jooga mid baa yimid saacado maalmo habeenno haddaad doonto bilba gaadhsiiye ayay kii kale un soo waday kadibna waa dhowiid baa la sheegaya islaam mataaqaysay oo labadii ilmood udhexeeyeen muxuu ahaa labaatan iyo shan beri mise bilbay ahayd dhib ma laha murataban si isdabajooga u dhashay tulliqad waxaa lagu furi ila wuxuu ku xidhay dhalmuu yidhi haddaad foolato yidhi intaan hadda cashirkeena ka bixin ishkaalaad badan baa iman doone horta saddex mas'alo aan baraarujin aalaaqu idaa culliqa bilwilaada alaaqa haddii lagu xidho dhalma haddii lagu xidho alaaqa ma dhacayo ilaa islaantu dhasho ilmuhu uu ka soo daba dhammaado markuu dhammaan halkaa yimaado oo bannaanka la soo dhigu dhalaaqi dhacahaya haddii la islaantu markaad umusho waad furan tahay haddaad la yidhaahdo kadibna intay foolato ilmihu madaxa soo dhiibtay ama dabakeen ba hadduu doona ha noqday qayb soo baxay ay gabadhu dhimato ma furmayso waa in ilmuhu bannaanka wada yimaado aلطalaaqu idaa culliqa biاlwilaadati lam yaqac ilaa biinfisaali اlwaladi bitamaamihi bay shaaficiy yidhahdaan warkaas waa iska ogow waa qodob qodobka labaad ee meesha ku jira waxaa weeye dhaartu niyaaba ma gasho alaymaanu laa tadkhuluha الniyaaba dhaaruhu la iskagama naa'ib noqdo aymaantu qodobka saddexaad ee iman doona waxaa weeye isaguna dhibka badan yamiin اlxaalifi laa tuahiru ila fii xaqihi ruuxa dhaarta dhaartu asagun bay wax u tari ama wax yeeli cid kale ma saamaynayso yamiin اlxaalifi laa tuahiru ila fii xaqihi ayb saddexdaa qodob waa masaa'il iman doona midna haddaaban dul taagannahay midka saddex afraad ee iman doona waa addowr اlxukmi addowr اlxukmina waxaa la yidhaahdaa waa tawaquf الshayi calaa maa yatawaqafu calayhi dowrkao dhan baa saa lagu tacriifiya hadda laakiin dowrka fiqiga anagana khuseeya adowr اlxukmi waa un sida tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh waxaa iman doonta masalo dhib badanoo surayjiye loo yaqaano oo uu odhan doono ninku ninba wuxuu odhan doonaa markaan ku furo oo alaaq dalqad aan kugu tuuro fa anti طaaliqun qablahu ثalaaثa dalqad markaan kugu halgaado horteed saddex baad sii furanta adowr اlxukmi baa la yidhahdo waa masale dhib badanoo surayjiye la yidhaahdo marka masaa'ilka waan iska ogaanaynaa hadda maxaynu maraynaa wuxuu ku yidhi sheekhu nin baa yidhi markaad dhasho waad furan tahay laba ilmood bay dhasho isdaba jooga ka hore ee markuu bannaanka u soo baxee buduq yidhaahdo waxay asagay ku furantay leanna waxaa la helay wilaadadii waطalaaqu اlmucallaqu biاlwilaada laa yaqacu ila binfisaal waladi bitamaamihi bannaanku yimid waa tahay ciddadeediina markay sidaa dalaaqi uu dhaco maxaa dalaaq cirbiya dalaaq markuu dhaco waxaa cidhbiya ciddo kii koobaad markay dhashay dalaaqii baa ku dhacay gabadhi waxaana bilowday ciddaa bilaabatay dhahaadi soo sidaa maaha ciddadii gabadho ay tirsanaysay goormay haddana kii kale hadana markay foolatee uu soo baxa way gabadhaas ciddadu way ka baxdayba wowlaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna mar labaad bay dhashay ciddadii waa go'day kunoqo dambe iyo waan ku soo ceshaday isku dhammaatay xataa haday saacad u dhexayso saacad iska badaaya hadday u dhexayso toban daqiiqo tagtay gabadha kuma hayso ayib waxaan ku badbaadi inay hal mar soo wada boodaan <laughs> taana ma dhacaysa hadda la soco wanqadad ciddatuhaa ciddadii bilaabatay bacda alwadci اlأwali waxay ku dhammaatay biاthaani ay biwilaadat اlwalad الثaani suuradana iskama caddo mise ishkaal baa ku jira aan ka socdo wain qaala hadduu yidhaahdo masaladaan ka tagna dhammaatay waxaan u gudbaynaa in sha allahu tacaala mxuu ahaa tacliiqu طalaaqi mxuu ahaa bilxamli yaa oon soo wadno laba iyo hal baan soo wadna asagoo farabata waaka wain qaala hadduu yidhahdo kulamaa waladti kulamaa waladti mar walbood dhasho fa anti aaliqun buuhi mar walbood dhasho buuhi waad furan tahay fa waladat alaaatan saddex ilmood bay dhashay oo min xamlin waaxidin hal uur ah hal uur ah haddana waa suuro kale wuxuu mar walbood dhashood foolatood umusho waad furantae la soco gabadhii waana uur markaa ay uur ah, gabadhu ay leedahay uurkii asaga ahaa ee badnigii waaxidka ah iyo xamligii waaxidka ahaa maxay dhashay way mataamayso saddex bay dhashay saddex dalqadoo sidii loo qaybin lahaa buu hadda mar ka hadlaaya wuxuu yihi mar walbood dhasho waad furan tahay saddex bay dhashay min xamlin waaxidin maxaa la samayn dalqadihii saddexda ahaa waqaca bilawalayn labada ilmadu u horeeya waxaa ku dhacahaya dalqataani laba alqood baa ku dhacay maxaa yeeley lanna kula maa waxay keenaysaa takraar kii hore markuu soo booday dalqad baa dhacday ku kale haddana dhashay dalqad baa dhacday ilan kula maa walati buu soo yidhi soo warkus iskama cad haddaba waa yahay markii kii u dambeeyey cafwan kii u dambeeyey markuu yimid kii labaad markuu yimid ciddaa bilaabatay haddi maxaa la samay bilaaba tahadee kadibna taa dalqad baa ku fanintay haddana kiila markuu soo dalqad baa fanintay ciddaa bilaabanaysa haddi mid walba ciddaa bilaaba soo maha horan baad soo fahanteen idan ciddadii socotay say ku go'aysaa laba dalqoodna tagtay laba ciddoodna ciddana soo burburtay tuna waata haddana laga daba yimid wanqadad alciddatu ciddadu waxay ku dhammaanaysaa ay ku go'aysaa biاhaaliثi ilmaha saddexaad waa iska ka socon ayib maxaaba marka raximka un baa lagu hubsanayaa wey raximka un baa lagu hubsan markuu asagu soo baxo wax dambe inuu dambayn jirin ayaa caddaanaysa wey walaa yaqacu ku dhici maayo bihi bilwalad الثaaliث waladkii saddexaad ثaaliثaة dalqad saddexaad ku dhici mayso calaa sax haddaan qabsano ayb waana sida mansuuska fi اlum wa kutub الshaafici agarkeeda sidaasaa ku cad wey ya kulamaa waxay faa'iidaysay laba dalqado inay dhacaan wiilk ilmihii koobaad markay dhasho mid baa dhacday kii dambe markay uu yimidna mid baa dhacday maxaa bilaabatay kii saddexaad markuu soo baxayna ciddadii baa ku go'day kii saddexaad lannu kaa saddexaad waa kay gabadhu ku baaini lahayd kii ku baaina dalqad ku dhici maysa haddi adoo yidhi maalan bay yidhahdaan shaaficiyadu anti taaliqun cinda mowti mowdkaada waxaa ku burburi lahaa alaaqoo dhan iyo guuro dhan ba ku dumo hawlo kalaa ku bilowda meeshii wax ku burburi lahaa alaaq ma qaban karo alaaq meeshaa ma qaban karo ayb waa tii aad soo marteen oo kale imra'a hayru madkhuula iyo wuxuu yidhi mar walboon dalqad kugu furo mid labaad baad ku furan tahay waad soo marteen tii koobaad bay ku baaintay ku tagtayba idan ciddadii socotay ee gabadhu tii labaad ooga socoto waxay ku baaba'aysaa oo islaanta ku baa'inaysaa bilwadci aali marka kay ku baaini lahayd ninka kaga go'i lahayd ay calaaqadiisa ku dhammaan lahayd ciddadana ku go'i lahayd dalaaq ku qaban maayo maya almuhim dalaqadii saddexaad ma dhicin ama adugu waxaa tiraa waa baaino ama waxaa doonta dheh lakin dalaqad saddexaad ma dhicin saasaa loo jeeda ya aan isfahanno gabadhan ciddan u bilaabatay ciddadeedu maxay ku go'aysaa biwadci اlxamli kii ay ciddadu ku go'aysay baa haddana dalaaq ku dhacay hay dhihina dalaaqu lama muqaaranoon karo ee wadciga gabadhu ay dhashay ka saddexaad dhashay ciddadii soo socotaa ku baaba'day tanqadii biwadci اlxamli اlciddatu falaa yuqaarinhu اطalaaq الثaaliث dalqadii saddexaad lama xidhiidhsanayso waa sida kutubta imaam shaafici umkiisa ku taalla qiyaasan calىa طalaaqi hayr اlmadkhuula suuraddana waad fahanteen laakiin muqaabilku wuxuu leeyahay alaaqi waa dhacahaya oo dalqad saddexaad baa dhacaysa haddaad tidhah dalqad saddexaad baa dhacday tactadu bilaqraa gabadhu laa biwadc اlxamd markaa saddexaad haddaad tidhah uurkan mxuu ahaa ilmahan saddexaad dalqad saddexaad baa ku dhacday idan haddee dalaaq markuu dhaco waxaa la cidhbin jiray id ciddaa bilaabanaysa maxayna ku cidi tirsan quri leanno ma jiraan wey ila xamliga dhammaayo wixo dhan gabadhu soo faaruqisay wadcilxamli dambe ma jiro marka tactadu bilaqra marka waa waa muqaabilka saxiixa muqaabilka saxiixa markay idinku taageersan tihiin ayib ya markaasay sii socon lahayd <laughs> ay waay ma wada dhacayni sheekh madkuula ma rabna hade hayr ka saarna sheekh muxuu ahaa eh, magacaadi muxuu ahaa ismaaciil khayr madkuulaan ka hadlayna mayaad masaladan waxa looga qiyaas qaataan kuwan masaladaas halkaas oga qiyaas qaateen waxay rabaan inay ku yidhaahdaan dalaaq lesu keenay oo mid qaybna ay ka dhee qaybna la diidahaya rabaa ina unkaa oga qeys qaataan ee ma aha in ay ka eegahayaan islaan loo galmooday iyo midaan loo galmoodin kama eegahayo marxab ciddaa socota ha ciddaa u socota mhm. aan ka socon walow qaala hadduu yidhaahdo tii wayba roonayd afar buu keenay liarbacin ay arbaci xawaamilo wey afar uur leh oo isagu uu qabo iyo wuxuu ku yidhi kulamaa waladat waaxidatun mid kamida mid kamida markay dhasho fa sawaaxibuha saaxiibadee dawaaliqu way furan yihiin buuri afar buu isla qabay wada uur leh markaa yidhi midiin hadday dhasho kuwa kalena waa furan yihiin kulamadaa shardi maaha sida raajixa in iyo waa lamid iyo ida waa lamid ayb inuu kulamaa ku xidho shardi masi ah tacliiq waa in iyo in ayatu kunana waa un lamid weeye kulamaa waladad waaxidatun fasawaaxibuha tawaaliqu buuri fawaladna macan way wada dhaleenba hal mar bay wada foosheen afartoodiiba waaba imtixaane hal mar bay wada foosheen ulliqna alaaan alaaan mid walba saddex bay ku furmi mid walba saddex ayay ku furmaysaa ulliqna ay ulliqat kulu waaxidati minhuna bialaai alaqaad wey xaggey ka imanaysaa ta koobaad markay dhasho sawaaxibteedii waa saddexda kale ka dambaysa oo ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad baa saaxiibadeeda mid walba dalqad bay ku furmaysa ayib laakiin tii koobaad ayadu wal dalla kuma dhicin tii labaadba haddana dhasha ilan macan baan rabnaaye tii labaad markay dhasho ta koobaad iyo labada dambeba waa sawaaxibteedii tiiba dalqad baa ku dhici tii hal sii haysata laba oga dhig ta saddexaad markay dhasho labada ka horreysay iyo midda afraada ka dambaysaba waa un saddex saaxiibadeed ah min dalqad ku tuur tii laba sii haysatay saddex bay u noqotay aaniyana uulana waxay u noqotay markaa maraysaa labay maraysa raabica markay foolatana oy dhashana iskuma dhammaanine waxaa dhacahayaa uuladii baa rabaa ina wax dhammaystirmaan taye nis ma jira shacab barjid raabico way dhammaysata waxeed raabico dhammaysata ha ta saddexaad markay dhasho saddexdaa waxay haystaan Eh, maya labaa saddex haysata midna eh, waxay haysataa labo ila wuxuu yidhi afartii uu qabay buu yihi midiin hadday dhasho saaxiibadeeda kale saddexda ah way furan yihiin marka saaxiibadu ta koobaad iyo ta afraadba midba tii dhasha saddexda kale waa saaxiibadeed afraad markaan joogno intay soo dhaa kow ilaa saddex waa saaxiibadeed koobaad markaan joogno laba iyo saddex iyo afar waa saaxiibadeed aalie markaan joogno raabicana waa saaxiibteed aaniye iyo uulana waa saaxiibteed oon xaggii agga u tiri baas baa udhaay wey dhan walba udhaay marka saddex saas isku raaceen <laughs> inaad fahanteen baan ka socon iska dhibirta lianna likulli waaxida min alأuulى wالثaaniya wالثaaliثa wالraabica likulli waaxidatin waxaa leedahay ثalaaثu sawaaxibaat mtmisma mid walbo afartan ka mida saddex marka iyada la joogo waxay leedahay saddex saaxiib oo kale saddexda haddan waxaa ku dhici dalqadiyan baa ku dhexaade ma masle dhibir wey ma dhib badna shee abdirashiid iyado ah. waa dhamashatay waxay dilaysaa uuladii bay xabad u tuuraysaa hmm, uuladii baa mogta aan saddex haysanine ayib taa waa marka aan dhahno cafwan markaan dhahno weeye macan ay wada dhalaan macan ayb aw murataban ciddadoodu maxay ku tirsanayaan kuwa markay saa noqoto mid walba ciddadee tirsan baan rabaa inaan fahmo ilaa macan bay wada dhaleen aqraabay tirsan ila wadcu xamli kale ma jire soo maaha <laughs> qur'un bay tirsanhayaan ayib makan ka soo reebna keliya raabicada soo sidaa maa uulada iyo aaniyada iyo aaliada fa bilaqra ama araabica fa biwadci اlxaml maxaa yeele iyadu ciddaa u socotay cidday ku socoto marka aalie la marhayaba saddexda way haysatay iyadu aalie markay la marhayayba saddexda way qabtay ciddaa u bilaabatay marka iyadu dhasho biwadci اlxamli cidadu ku go-aysaa waxay duqaynaysaa uuladii bay saddex oga dhigaysaa marka raabica ayadu fa biwadci اlxamli bay ku ciddo tirsan oo waa dhammaad ciddadeedii ama saddexda kale fa bilaqra warkaa waad garanteen baan u malay see u itixaadahayaan mhm. Mhm. ma duqaynin shardun ba tahay takole inay furto mooyeen hadda ayadu dalaq ma qabanayo markay dhalaysa dalaq ma qabanayo marka inaad dalaaqa isu keento un baan diidanayn ciddada go'ideeda intoon baa la aan ka socon aw waladna waxay dhaleen murataban si isdaba joog ah afartooda hal mar ma aysan fuulanine way kala horeeyeen alaqat araabicatu uliqat alaqad baa ifuran ulliqat araabicatu alaaan tii afraad baa saddex furmaysa maxaa yeelay ta saddexaad waxay u furmaysaa cafwan ta afraad waxay saddex u muratab waa soo maaha markay dhasho raabicada maxaa ku dhacaaya hal ta markay dhashona ta markay dhashona ya saddex marka طuliqat الraabicatu ثaلaaثa waa sida ila waa muratab macan hadda ma aha xaliimaa u oo xaali ku xigto saynab ku xigto isniinaa ku xigta isniino u dambaysa oo ta afraad ah ayadu waxay furmaysaa muran la'aan saddex iyadaa ila u dambaysa waxaa ku yimid alأulى wالثaaniya wالثaaliثa sheekha awadi doore a kaxaydho insha alla dhib bala ayb لأnna maxaa yeelay biwilaayati kuli waaxidaة min الأulى والثaaniya والثaaliثة dalqad baa ka haleelaysa ku dhacaysa raabicada saddexda marka sidaasay ku dhammaatay ciddadeedii marka maxay ku dhammaan raabicu marka iyadu dhasho ayadu weli waa uur iyadoo uur ah yaa saddex dalqood ku dhaceen la socda wayna u dambayso dhalmadu waa muratab waa isdabajoog ee hal mar ma ahayn marka iyadoo dhasho ciddida waa dhammaatay taa iyadu fakata wakada اluula midda koobaadna waa lamido yaqacu calayha talaatu alaqaati midda saddex koobaadna saddex baa ku dhici waa goorma waa in baqiyat ciddatuha waa in baqiyat fi اlcidda wey ta koobaadna waxaa ku dhacaya weeye saddex baa ku dhacaya wanqadat ciddatuha biwilaadatiha waa haddii muratab uu ay u dhaleen waa sida inoo socto ta koobaad oo marka iyadu dhashay markay iyadu dhashay maxaa ku dhacay waxba kuma dhicin ayada waxaa lagaga imanhayaa aaliada iyo aaniyada iyo raabicada wakada اlأuulى ta koobaadna waa lamidoo yaac alayha talaaqaatan wey in baqiyad ciddatuha ciddadeedi hadday baaqi noqoto wey oo bimacnaa rajciyo wey hadde rajciyadu cindanaa xagga soo ceshiga iyo xagga alaaq qabashadiisu waa kazawja fii jamiici alaxkaam rajciyadu waa kazawja aan ka ahayn istimtaaca iyo galmada un baysan zawjo ahayn warajciyatu waxaan leenahay yalxaquha aalaaq baa ku dhacaya fi lcidda Mhm. ayado de weliba lama furin ma ogtaha ayado weli lama furin furitaankeedu wuxuu bilaaban lahaa marka ay aaniyadu dhasho ila midiin markay dhasho buu i saddexdeed saaxiib baa furan ayadu waa tay hawshu ka bilaabanaysay ee dalqadda u horreysa yada kuma dhacayso iyada kuma dhacayso mhm. ijtihaada suuradee taas midda aan nidhi iyadu buuc xamli ku tirsanaysaa waxay ahayd aw murataban ulliqat raabic alaaan bay ahayd tawla ma ahayn taa ma ahayn tan hadda aad maraysay aw murataban allaqat araabicatu alaaan saddex iyadu markay ku furanto ciddadeedi goormay go-aysaabaa kuwa waxaan idhi saddexda horena quri bay tirsanayaan iyaduna amd waa saxo waxaa weeye iyadu saddexda horeba dhammaysanaysa waxeeda iyadu wuxuu buqaynaysaa keliya talaaq markuu iyadoo ku dhaco koowaad unbay u dhammaystiraysa mooyeene iyadoo ciddadii way soo bilaabatayba iyadoo xaamilo ah waa taqdiiri hadde in la qadaro maaha wuxuu ila wuxuu marna waa waa waa xaqiiqi marna waa taqdiiri ayib hadda waxaaman suuro gelaynin in haween ay wada dhalaan mara waaxida afar inay hal mar wada fooshaan hal mar makooda yimaado suuragalba ma aha suuragalba ma aha ayib raabicadu fi suura aaniya fabowladci wey suura aaniya yani uma jeedno marka iyadu ay mxuu ahaayey la gaadhateede waa asuura aaniya asuura aaniya dhowr suura soo marno waxay ahayd mid waxaad soo marteen waxaad soo marteen in waladat faatat inayn calى tacaaqubi murataban طuliqat biاlأwali wanqadic ciddatuha bاثani taa waa suuro suuradii saddexaad kulamaa waladat kulamaa waladti wey fawlada alaaatun tii saddexaad baan maraynaa tii saddexaad ayaan maraynaa aan ka socon dhibba male wاthaaniyatu tii labaadna dalqatan bay furmaysaa tii labaadna dalqay furmaysa waxay ku furmaysaa biwilaayat اlأuulى ilan waa muratab muratab weeye aw murataban tii koobaad markay eh, ay furanto ay dhasho mid walba waxaa qabanayay tii labaad markay dhashana mid walba waxaa qabanaya dalaqaad tii saddexaad markay dhashana mid walba waxaa qabanaya ta afraad markay dhashana ta koobaad dalqad baa qabaan kuwana waa u dhammaatay taa waa iska cadday aaniyadii marka maxaa ku dhacaaye muratab weeye wاthaaniyatu dalqatan baa ku dhacaysa biwilaayat اluulى wilaayat اluulaa bay dalqad oogu dhacaysa waidaa waladad hiyana dalqad baa ku dhacaysa ya balukaada hadda armatiga ku celidhe walow qaal liarbacin hadduu afar ku yidhaahdo kulamaa waladad waaxidatun mid markay dhasho fasawaaxiba awaaliqu afar saaxiibeedu way furan yihiin fawaladna macan ulliqna alaaan alaaan waa caddahay aw murataban bay u dhaleen allaqat araabicatu aw ulliqat araabica ti afraad baa la furi alaaan saddex baa la furi maxaa yeelay saddexdii ka horraysay baa wada dhalay ayib mid walboo dhashan ayaa dalqad baa ka haleelay saddexdeed ayadu way qabtaa wakada uulaa ta koobaadna waa la mid oo yaqac calayha baa ku dhici maxaa yeelay waa markii haddee saddexda kale ay furmaan ila muratab bay ahayn saddexda kale markay mid walba dhasho mid walba saddexda kale markay dhasho waxaa iyada waxaa qabanaya saddexdii ka imanaysay aaliadii iyo aaniyadii iyo raabicadii dhalmadoodii saddexdii ka timid baa ku dhacaysa ayib waa goormo laakiin markay saddexdu qaban waa hadday weli cidadi ku sii jirto ciddo aysan dhammaanin sax weeye hadday ciddadu dhammaatay hadda waa baa laakiin ta saddexaad afraad intay ka dhalayso hadday uuladu weli ciddo sii tirsanayso dalqadii saddexaad way ka daba iman sax warka waynu garan wاthaaniyatu ta labaadna dalqatan bay furmaysaa ishkaalku marka haaniyada xaggee kaga jira aaniya la marahaya aaniya la marahayaa oo weli uula baa lagu sheegay waxay qaadanayso uula waxaa lagu yidhi saddexdeed qaadatay hadda waxaad maraysaa aلثaaniya aلثaaniya dalqad bay ku helaysaa biwilaadat alأuula ilan waxaa la yidhi middiin markay dhasho middiin markay dhasho he saddexdeedi kale saaxiibadeed way furan yihiin uulaa markay dhasho aaniya dalqad baa qaban ila dhalmo ka horreysa ila ma jirte ayib markay iyadu dhashana waidaa waladad hiyana inqadad ciddatuha ma tahay mise kayf tii koobaad markay dhashay uule maxaa ku dhacay cafwan ah, aaniyaan rabaa tii koowaad markay dhashay tii labaad maxaa ku dhacay alaaq baa ku dhacay ayadoo uur lala soco hadda dhalmadu waa dhalmo muratabo isdaba joogta ayadoo xaamilo caloolkuusan dalqad baa qabatay ciddaa u bilaabatay ayadii baa foolato dhashay saasa lagaa raba hadde <laughs> falaa yalxaquhaa alaaqun bacda dalik alaaq dambo gabadhaa qaban ma jiro way ka hadhay miyaan isfahnay ishkaal baad furteen wاثaaliثatu tii saddexaadna طalqatayni bay furmaysaa waxay ku furmi bulaati alأuulى والثaaniya ilan wuxuu yidhi middiin hadday dhasho saaxiibbadeedii kale lala qabee saddexda ahaa way furan yihiin tii koobaad baa dhashay tii saddexaad dalqad baa ku dhacday tii labaad baa dhashay tii saddexaad dalqad labaad baa ku dhacday ciddaana u socota la soco markay iyadu dhashana markay iyadu dhashana ciddadeedu waa go'day biwadci اlxamd mar damba alaaq ma qaban haya alaaq damba qaban maayo lanna wayba dhashay ciddada dhammaatay ayib wanqadad ciddatuhuma ciddaة الثaaniyati والثaaliثة tii labaad iyo tii saddexaad ciddadu waxay ku dhammaanaysaa biwilaadatihimaa dhalmadoodii iyo taana iska cadday ila tahay ayib aa ka socdo wa qiila waxaa la yidhi qiilku warkiisu ma sahlane laa tuطalaqu اlأuulى qiil wuxuu leeyahy ta koobaad maba furmaysaba iyadu ta koobaad ma furmaysa hawshu hadday muratab tahay wa tuطalaqu اlbaaqiyaatu saddexda hadhay waa la furi طalqatan طalqatan buu ihi biwilaayat اlأuulى baa lagu furi oo asagu wuxuu leeyahay soo ma dhihin ninkii afarta qabay ee xaamila xawaamisha ahaa midiin haddaan middiini dhashaba saaxiibadeedu way furan yihin soo muusa dhihin haa tii koobaad markay dhasho saddexdii kale tiiba dalqad baa ku dhici mar haday dalqad ku dhacdo cidda bilaabeenna tii koobaad iyo saddexdan furmay saaxiibbaba ma aha fa sawaaxibuha aaliqu baa leey wax naga dhexeeya ma jira anuunbuu ninku qabaayo una umulay intan kale waaba la furay warka inaad fahanteen baan u malay socda wa qiila waxaa lilaa tuطallaqu اluulaa tii koobaad lama furahayo lianna ayada dhalmadeeda waxaa ku xidhnaa kuwa kale inay furmaan ayb wtuطalaqu اlbaaqiyaatu aلثaaniyaةu wاlثaaliثaةu wاraabica wey طalqatan طalqatan waxayna ku furmahayaan biwujuudi اlwilaada اlأuulى tii koobaad dhalmadeeda faracanna waa cashirka habeen dhoweyda nubdaha maraysan furuucdiisu ka tirsan yahay waa majaazkii btibaari ma kaan bictibaari ma kaan ayb haddaad tiraahdo bictibaari maa kaan buu diidan yaho xaqiiqadu ku dhisaya asagu iilku aiiadu ictimaadaya awiguna majaaska bctibaari maa kaanayuu ictimaadaya intaysan furmin wax yar ka hor soo saaiibada ma ahan lagula abin wey intaysan urmin wax yar ka hoso sawaaxibtaa ma ahaynoo lagulama qabin marka waa majaaz raajixa oo bictibaari maa kaana almru weeye qiilkuna wuxuu leeyahay xaqiiqadaa la ictimaadi gabadhu koobaad markay umu saddexda kale waa furmeen islaam furantayna saaxiibba manihin isku ninba nama qabe anuun baa ninka ku soo hadhay marka qawiguna wuxuu ictimaadsan yahay majaaskii ahaa bictibaari maa kaan qiilkuna wuxuu haystaa xaqiiqadaan maraynaa inaad fahanteen baylata waana qiilka rag badan baa ku toga abulcabaas eh, ibn qaas kitaabkiisa talkiiska wakadalika alqaadi abu ayib aabari fi kitaabi sharx furuuc rag badan baa qiilka qaba wain waladu hadday iskaga taga dhiba ma lehe wain dhasho hintaani horaan muxuu soo yidhi mar walboon mid midiin dhasho saaxiibadeed way furan yihiin buu soo yidhi kadibna labaa dhashay macan hadana laba kalaa isla foolata labadooda socoto iyo labadooda maxaa la samay wain waladad hadday dhasho hintaani macan laba dumar isku mar foosho wada dhalay uma hintaani macan laba kale hadana isku mar foosho wada dhalay طuliqat alulayaani ثaلaaثa ثaلaaثa labada u horaysa e saddex saddex bay ku furmahayaan dalqa waxay ka imanaysaa tii ayada la socotay dalqa tii ayada la socotay ka imanayaan labana labada ka dambeeya ka imanayaan hadde soo sidaa maaha ayib mid walba waa sida طuliqat اlulayan labadii u horeysay islamar fooshay mid walba takala dalqad bay ku ridi mid walba ta kale dalqad bay ku ridaysa labadii dhimanaydna labadii dambeeyey ayay ka imanaysaa marka waxaad haysataa saddex dalqadood taa wa iska dhibyarta aan ka socon ayb wa qiila waxaa la yidhi aluulayan haddii sidaa la yidhi maxaa kuwii kale laga samay labadan dambe ila hadda uulayan baa lagu sheegay waxaa la yidhi afartu isla qabeen midiin hadday umusho saaxiibadeed way furan yihiin laba gabdhood baa isla fuushay isla mar dhalay labana isku mar bay dhaleen labadan hore saddex bay ku furan yihiin baa lagu yidhi labadii dambe ka warramaad maaad se iskugu dhiibaysa labadii hore waan garana labadii dambe xaggeed geys labadii dambe maxaad ku furtay sidii kuwa hore <laughs> eh. dhagarta haye waxa saddexda la siinhayo waa labada hore sheec cumar ha khaldami labada islaamad hore markay dhaleen mid walba dalqad baa ku dhacday labada damba markay dhaleenna laba dalo wey hadee tiiba ilaa mid baa ka imanay maya labadii hore boortooda u dhamayst dalaaqoode labadi hore dalaaqood ina dhamaystirtaan raba dalqad dalqad ma haysteen haddii labadan gabdhood tiiba dalqad ka timaado tan markay dhasho dalqad baa labadooda u noqon tan markay dhasho dalqad baa u noqon saddexda kuwa waa haystaan iikaadiya labada hore bal labada labada gabdhood u horeeya markay umuleen mid walba ma furantay ilaa waxaa idhi saddex afartiina midiin hadday dhasho saaxiibadeed way furan yihiin ta koobaad iyo ta isla umule mid walba dalama ku furmeen maba dhalin weliya agee she ordaysaa suug ha gaadhin iikaadi intaad ayaga gaadhin horta dhammee saddexaan laba hore inaga baxeen labadii dambaa umulay labadii dambe markay umuleen maxaa ku dhacay labadii hore tiiba laba dalqadood tiiba labaa ku dhacaysa ila waa labee idan saddex way dhacday taasaan rabaa ulliqad aluulayaani alaaan alaaan waa sidaa maxaa kuu soo hadhay labadii dambe labadii dambe wuxuu ku dhaclaa sheega labalaba dalqaa ku dhacaysa kaa socda wa qiila waxaa la yidhi dalqatan baa dhacaysa likulli waaxidatin min alulayayn qiil wuxuu leeyahay labadii u horeysay mid walba dalqad baa ku dhaco ah markay isla dhaleen tiibata kale ku dhacda unbaa dhici labadan dambe saaxiibba ooma aha maxay saaxiibba ugu ahayn way furmeenoo ayaga dartood bay ku furmeen waa qiilkii hore uu qabay abulcabaas ibnulqaasi iyo alqaadi abuayib abri ay qabaan wey ee ku dhisnaa cala alxaqiiqa la cala almajaaz wlukhrayaani labadii dambana dalqatayna dalqatayna bay ku furmayaan waa markaan qiilka dhahno wey qiilkan weli ku soconnaa qiilka markaan ku soconno labadii dambana maxay ku furmahayaan dalqatayn dalqatayn sabab ilan labay ahaayeen waxaa ka imanhaya laba dalqadood labada hore furantay ba laba dalqadood ka imanayaan kadibna dalqad saddexaad ciday ku jirta qadasa ma waa binaan calaa qowli ibn alqaas weeye iyo qiilkii siduu marahayay in la qabsado xaqiiqadii oon majaaskii wax lagu dhisin qiilka mooyeen kuwa hore ha haddaa ku soconna ha qawiga haddaan laakiin iilka yaa loo badan yahay oo shaaficiyada dambe iilka aad u taageeraan almuhim taa hore ay uulayaanku ku dhacayaan saddex dalqadood saddex dalqadood ku dhacayaan labada u dambaysa labada u dambaysa ayagu dhalmadooda wax ku qabanaya ma jiraan iyaga dhalmadooda wax dalaaqoo ku qabanaya ma jiraan kuwii hore unbaa iyaga wax yeelaya aan ka socono wuxuu u sheekhu tacliiqu alaaqi tacliiqu alaaqi bilxayd ile bilxamliha inaga soo dhammaadee watusadaqu waa la rumayn biyamiinihaa dhaarteedaa loo rumayn fii xaydahaa dhighelideedii idaa callaqahu bihi hadduu alaaqi ku xidho ayb alaaqiibu hadduu ku xidho ila wuxuu yidhi waad furan tahay haddaad xaa'ido tahay ama haddaad dhiig hesho waxay tihi dhiig baan helay ayadaa loo rumayn dhaartu xaggay ka timid waa mutahama oo weli markuu zawjku beeniyo weeye hadduusan beeninin la dhaarin maayo yaa la rumayn biyamiina dhaarteeda loogu rumayn fii xaydiha dhiiggii inay heshay inaysan helin idaa callaqahu markuu ku xidho alaaqi bihi bilxaydi xalifkuna iyo dhaartuna waxay imanaysaa hadduu beeniyo markay tira dhiiggii waan hel yidha been baad sheegaysaa bay dhaaran kadib waa loogu rumay haddii laakiin u yidha runta amba waan ogahay waxba la dhaarin maaya gabadha waana masalada soo martin qaaciidada ahayd shay walboon ruuxa laga ogaan karin ilaa min jihati mxuu ahaayey sudiqa eh, biyamiinihi qaacidii furuucdeedu kuyay ka mid tahay ayb wuxuu ihi sheekhu laa fii wilaadatiha fil asaxi loogu rumayn maayo wuxuu ihi waad furan tahay markaad dhasho markaasd waaban umlayba oo awa ilmihii waaka wiilki waan wataa na been baad sheegaysaa ilmaan madan dhaline orfan aad meelaha ka soo qaadatay laga dhegaysanaya laa fii wilaadata loogu rumayn mahayo waan dhalay loogu rumayn mahayo fil asax daynoq yeelay dhalmadu ina iyadu dhashay oy umushay makhraatiyaal bay u keeni kartaa waa shay daahiroo muuqda wax qarsoomi kara maaha umulisooyinkii isbitaalkay ku dhashay kharashkii waxo dhan la keeni karaa marka bayina laga rabaa mooyeene ayada sheegashadeeda iyo dhaarteeda loogu rumayn maayo dhalmada amaa xaydku waa shay khafi oo qarsoone waxaa weye iyadaa hadalkeeda loogu rumayn asaxu sidaasuu yidhahda muqaabilkuna xule waa loogu rumaynaya yusadaqu bilwilaada loogu rumayn kalxaydi ilaahayna ma kala qaadin walaa yaxilu lahuna an yaktumna maa khalaqa allahu fii marka maa khalaq allahu fii arxaamina xaydkii iyo xamligii baa soo wada intaba waa loogu ramaynba isagu muqaabilku leeyahay wabihi qaala abu xaniifa abu xaniifa sidaasuu ku tegey waana madhab wadaaddo badan ay qabaan ayb wuxuu ihi sheekhu walaa tusadaqu la rumayn maayo haweenaydi warkeedi fiihi fi lxaydi xaydkii inay heshay ay sheegatay loogu rumayn maayo fii tacliiqi hayriha hayrkeed markii wax loogu xidho dalaaq loogu xidhay ayb wuxuu idhi haddaad xaysho hiblay haddaad dhiigga hesho dangaladooda way furan tahay buui in xiti fadaratuki aaliqa ama aaliqun markaan markaas tiwaaban dhiig baan helayba oo haween colahay mogta inay darka ka turtay rabtaay laga dhegaysan maayo wuxuu yidhi heblaay markaad dhiigga hesho hee heblaa furan buui saaxiibtaa way furantay heblo masaas ahaa aw hebel waabal hele haddaaba waaba igu soo boodayba ayb loo rumayn maayo lanna waa muto islaanta kale iyay ku baabiinaysa walaa tusadaqu loo rumayn maayo fiihi fi lxaydi weeye fii tacliiqi alaaqi hayriha ayrkii alaqeed hadii loogu xidhay dhiiggeeda loogu rumayn maayo zawjku hadduu ku rumeeyo waa la aqbali hadduu ku diidana laga dhegaysan maayo ayb xataa hadday ku dhaarta laga dhegaysan maayo haday tiraa wallaahi waan helay miyaad ka dhegaysanaysaan maya horaan baan kuu suur maxaanku idhi yamiin اlxaalifi ruuxa dhaarta dhaartiisu asagay waxyeeshaaye hayrkii waxma yeeli karto hadda hadday ku dhaarato wallaahi dhiig baan helay ay ku dhaarato dhaarteedaa qaban mayna lanna waa dhaar dhibaysa haweenay kala furaysaoo dhibaysa ayadana aan furayni waxnaan kaga xidhnay marka wa yamiin اlxaalifi inamaa tuahiru fii xaqi lah fii xaqi hayrihi sidaas wey hadday hadduu dhihi lahaa maalan hibley markaad xaysho waad furan oy tirado waan xayday oo uu ku beeniyo oy ku dhaarato waan ka yeeli lahay lanno dhaartu ayaday khusaysa oo ay furaysaa ama ay dhiifin ama ay dhibi laakiin hadda waxaa weye ruux kale ayay dhibaysa marka man tii soo hormarayna wey walow qaala hadduu yidhaahdo in xudtumaa haddaad dhiiggooda heshaan fa antumaa aaliqatani waad wada furantihiin buuri fazacmataahu dhiiggii inay helaan bay wada sheegteen wkadabahuma waa beeniyey sudia biyamiin dhaartiisa logu rami walaa yaacu alaq alaqna ma dhacahayo wuxuu yidhi haddaad dhiigga wada heshaan waad furantihiin labadiinnuba waxay dheen waan wada hellayba zacmigu waa kii iska xaqiiqada ahaa kii beenta ma aha been baad sheegaysaan bur maxaa isku kiin aadiyey oo hamar u dhig wada hesheen sudia biyamiin dhaartiisa logu rumayn lanna waa mudaci asagu mudaca calayhi weeye mudacalayna wuxuu u yahay asalkiibaa asaga taageersan lana asla waa cadam اlxayd wlأna اlasla waa baqaa الnikaax labada asal baa asaga jaanibkiisa soo jira nin walbo asal iyo daahir xoojiyana asaga mudaca calayhi ah dhaar basuu u baahan yahay sudiqa biyamiinihi wakaasi walaa yaqacu alaaqu alaaqina ma dhacahayo sidaas weeye maxaa jira waaa lagu ihay mid walba furankeeda waxaa lagu xidhay in laba shardi la helo inaa iyado xayd hesho saaxiibtadna marka mid wal waay tiri waa wada helay markaasna waa beeniyey warkii waa ka kac laga dhegaysan maayo labadaa asal baana meesha taagan wain kadaba hadduu beeniyo wadaadkii waaxidatan mid buu beeniyey wasadaqa ukhra midna waa u rumeeyey tulliqad waxaa la furaya almukadabatu faqad ah, mushkil tanaa ka darantii hore maslada hore tanaaba kasii dhib badan wuxuu yidhi haddaad dhiigga wada heshaan waad furantihiin labadiinuba waxay yidhaahdeen waan wada helay wuxuu yidhi adu run baad sheegaysaa heblaay adna been baad sheegaysaa tee furmaysa tii la beeniyey baa furmaysa oo tii la beeniyey see u furmi iska ogaadada waa mushkile waxay u furmaysaa labada shardiba waa la helay wey saaxiibteed inay dhiig heshay waxaa lagu helay sheegashada ayadu ay sheegatay wa tasdiiq الزawji wa tasdiiq الزawj idan saaxiibta dhiiggii waa heshay ayada mukadabada ana xeydkeeda waa la helayo ayadaa sheegatay zawjka ku beeniyey waa un lagu dhaarin haddaad soo marayseen so adda mayna soo marin haday xayd sheegato sudiqad biyamiiniha soo maynan soo marin wa tusadaqu biyamiiniha fay xaydiha idaa callaqaw bihi meel dheer ba gaadhina marka waxaan haynaa labadii gabdhoodba dhiig bay heleen almusadaqa dhiig bay heshay ayadaa sheegatay zawjkana uu ku raacay almukadabana ayadaa sheegatay waana shay khafi ah ayadunbaa og waan lagu dhaarin waa sugan yahay takdiibka zawjku waxba kama jiraan xagga furitaanka tii la beeniyey warkaasi miyaad fahamtay mise waa adag yahay haddee dhibkiini waxaa weye dibaad u noqonaysa wain kadaba hadduu beeniyo waaxidatan طuliqad waxaa la furhayaa almukadabatu faqad limaada bal ifahma hadda maxaa jira liwujuudi sharayn ninkan muxuu ku xidhay inay gabdhahan furitaankooda inay dhiig wada helaan oo la helo xaali iyo xaliimoo dhiigga wada helay gabadhii la beeniyey ee tidhi dhiig baan helay ee maadan helin la yidhi gabadhaasaa furmi baa lagu yidhi say ku furantay wadaadow see lagu helay labadii shardi waxaa lagu helay horta midda musadaada ah ee layidhi runtaa way zawjku u yidhi dhiigeed ma hayna horta meel ii dhig tii tidhi anugu dhiig baan helay maadan helin warkeeda ma qabanayn misma qabanayn horta sheekh maxamed indhaha kor u qaada ma la qabanse lama qabanayo dhiig baan helay tidhi gabadhi la yidhi haddaad hesho waad furan tahay ee tidhi waan helay maxaad soo martay sudiqa idan xaydkaa ma helay mukadabada waa furan tahay hadde lama wada helinayso tartiib hadegdegin hadegdegin degdega waxaad igu khaladaan weeye tii mukadabada horta waxaa tahay laba shardi waa la helay musadaqa maxaa loo furi waaye hal shardi bay haysataa iyadii baa sheegatay zawjku u rumeeyey laakiin tii mukadabada ahayd dhiiggeedii ma sugnaanin laanno dhaar bay ku sugnaatay dhaartuna ruuxeeda ma dhaafto soo dambadaa somar asalkaa asalka soo ma soo sheegin oo kuma dhihin ruuxii dhaarta dhaartiisu asagunbay wax yeeshaay cid kale wax ma yeesho dhaarteedu mukadaba dhaarteedu waxay ku sugatay dhiiggeedii ayadaa ku furantoo ku tagtaoo bixisaa qaadha ayadu laakiin musadaqo waxa uun sugan keliya inay keligeed dhiigga heshay waxaa ka maqan tii la beeniyey dhiiggeedii baan sugnaanay zawjkuna waa beeniyey ayadaa ku dhaaratay dhaartuna ayadu unbay baabin u gudbi mayso saaxiibteed masla miyaad mhm. markay labadoo sheegteen waa laga aqbalay waa haduu zawjku beenina haddee hadu zawjka beeniye waxaa laguhi sudiqa biyamiinihi waxaa sudiqa biyamiini zawjka loo yidhi laba asal baa asaga taagay ayaguna waa mudaciyataani markaan ruuxa dacwadiisa shayga khafiga u aqbalayn waa markaan mucaarad jirin hunaa mucaarad baa taagan zawjkii baa diidan laba asal baana taageerahayo cadamulxayd alasu cadamulxayd walasu baqaau nikaaxa halkaasi wadaadda ka boodan shaafici warkooda waa sida laakiin inaad un u jeedaan fahantan baan tan dambe ah wain kadaba waaxidatan ulliqat faqad yaa xerta dhibi jirtay hadda inaad fahanteen bay la tahay mise waa mise madaxa idinku dhinaysaanoo waa ayib musadaqa maxaa loo furi tii kale xaydkeedii baa maqan taa kale inay dhiig hesho waxaa lagu sugay keliya inaa iyadu ku dhaaratay ayada dhiiggeeda unbaa u sugnaaday mooyeen dhaartaa u gudbi mayso saas iyadu ku furanta aan ka tagno ama isla dhib badan fii tacliiqi alaaqi bacdihi bibacdi masaail dowrbu hadduu u gudbo wuxuu walow qaala hadduu yidhaahdo in in allaqtuki buui aw wuxuu yidhi idaa allaqtuki markaan ku furo aw wuxuu yidhi mataa allaqtuki saddexdaa xuruuf fa anti aaliqun waad furan tahay buui saddexdaa adawaad buu isticmaalay fa anti aaliqun waad furan tahay qablahu qabla daaka alaaan saddex baad furan tahay fa allaqahaa markaasuu furay wuxuu yidhi gabadh yahay markaan ku furo dalaaq munajaza aan qac kaa siiyo saddex dalqoodoo ka sii horreeyaad furan tahaybu maxaa ka soo booday alaaq munajaza oo dalqa ah iyo alaaq mucallaqa oo saddex ah haddii afar dalqood maadaaba lahaa wadaadow maxaa la samayn waqaca waxaa dhici aalaaqu lmunajazu faqad dalqadii u horraysay uu yidhi waan ku furay unbaa dhici saddexdii uu yidhi markaan ku fura waad saddex baad ku sii furan tahay waxba kama jiraan waqiila waxaa la yidhi alaaun saddex baa dhici waqiila waxaa la yidhi laa shaya waxba yahay wax jira ma jiraan ama waa cidqi meel kalaba maha inaad aragteen baan u soomaalidu hadda waa sidaasoo wadaad markuu meel fadhiisto wa su-aal weydiiya su la weydiin boqol kiiba waa maxay waa unfuritaan iyo guur iyo nikaax iyo hawlahaas wey diin kaleba la isweydiin maayo baalku baal dhib kan waxaa la yidhaha masaa'il masaa'il dowr masaladan waxaa bilaabay abulcabaas ibnu surayj ashaafici ashaaficiy aلثaani aw shaafici sahiir loo yaqaano waa masأala min masaa'il اlxiyal baa la yidhahdaa waxay yidhaahdaan waxaa isticmaala ruuxa raba weligiiba islaan inaysan ka furmin weligiiba inaan waxba ka furmin mar walba heble aan ku furo horteed waxaad furan tahay saddex iyo shan baad furanta waxba furmi maayaad iska dabareegu weeye hawsha caraweele iyo oday biqa wey hawsheenna waa qasi la buuri ayib saddex midab baa meesha ku jirta saddexda qiil wey qowl wuxuu ku leeyahay waxaa dhacaya dalaaqa munajaska ah qiilla qowl wuxuu leeyahay meedka waxaa dhacaya midka mucallaqa ah ee saddexda ah qiilla wuxuu leeyahay wax dhacay ma jiro xagga madaahibta qiilka odhanaya wax dhacay ma jira qabow iyo xoog badan jumhuur اlmaalikiya wاlxanafiya wاlxanaabila wa akar الshaaficiya waxaa weeye laa shay waxba dhici maayo iilka u dambeeya ayaana u xoog badan ayb waana sida aktaru shaafici ay ku tageen waana qiilasha qawiga ah ee la cuskada la fatwooda fi lmanhaaj ku jiraa masaladan dhibkeeda khazaali kitaab buu ka qoray in alaaqan adowr اlxukmi uu dhachaya ah waagi dambe haddana kitaab kalu qoray inuusa waxba ka jirin ah laba kitaab oo mid walba kala burinhayo waa masalo mushkilo ah abubakr alkafaal ashaashi baa kitaab ka qoray ayib ninka la odhan jiray alkiil haraasi saaxib axkaam اlqur'an isna kitaab ba ka qoray waa masأala mushkila ibn اlqayim kitaabkiisa aclaam اlmuwaقiciin mujaladka afraad haddaanan khaldamin boqol toddobaatan iyo sideed boqol toddobaatan iyo sideed ilaa laba boqol iyo labaatan afartan bog buu kaga hadlay shaafici udbaheeda buu shitay su u waday ee xagga ooga keenahayey ayadoo iskugu jebinhayey oo aima shaafici usoo daynhaya kolba iyo wuxuu yihi warkaani waa xiyal aan waxba ka jirin baaila laa yaqa marka waana agaru shaafici siday qabaan alimaam daara qudi wuxuu yihi alimaam ibnu surayj kaana rajula saalixan ilaa anahu axdaa fi lislaami bidcatan fi alaaq tan u jeedaa waa masale keentay fi imaam imaam in lagu lagu jaxiyo keentay wey masaail marka saa loo dulmari kara masale masalo musiiba wey masalata surayjiya waa nisba ilaa ibni surayj abulcabaas baa loo tirinaya masale dhib badan weeye iska ilaaliya muxuu yidhi wadaadku walow qaala hadduu yidhaahdo in aw idaa aw mataa طallaqtuki markaan ku furo fa anti طaaliqun qablahu ثalaaثan saddex baad sii furantahay faطallaqaha wa طalaqi munajaskaha waqaca almunajazu baa dhacaya faqad oo keliya maxaa yeele munajasku hadduusan dhicin mucalaqi dhici maayo wey dowrkuna dowr اlxukmi ba waxa waa waa tawaquf الshayi calى ma yatawaqafu calayhi waa inaad ku xidhan tahay wixi adiga kugu xidhnaa ayib albaabka ka bixi mayse ka baxan anuguna ka bixma ilaa adu ka baxdan mooye waa waxaaso iska celceliskaa wey maxaa albaabka anugu ka bixi inaad ka baxda mooye ah ka bixi inaad ka baxda maayo ka bixi mayse ka baxa mooye ma soconaysaa hadda hawshaas <laughs> waa waa marka dalaaqi munajaska baa dhici nimankii waa maxay sho waa bay mar hadduu mustaxiil yahay kii asalka ha markaan ku furo wuu furay soma kaa un baa dhacay qablahu alaaan baad furanta waba kama jiraan wey lanna hadduu dhici waayo munajasku mucallaqu dhici maayo hadduu mucallaqu dhacana munajasku dhici maayo marka cadamu wuquucihi wuxuu keenhayaa wuquucuhu yufdi ilaa cadami wuquucihi dhiciddiisu waxay keeni dhicid la'aan marka waa inaan dhan waxaa dhacay munajaska kii kalena waa la turay wa qiila waxaa la yidhi alaaun saddex baa dhici qiilka wuxuu leeyahay laba wej ku jirta iilkaas iilka wuuu le waaa dhachaya saddexda mucalaqa ah ka munajiskaana waba kama jiraan saddex bay ku furmaysa wej kalaa jiro wuxuu leeyahay waxaa dhacaya laba dalqadoo mucalaqi ah iyo dalqad munajiska ah alaad aggaasa ka imanaysa ma tiri markaan ku furo saddex baad ku furanta afar ninkan ma lehe aan isku ururina saddex dalqadood xaggeed ka keennaa waa dalaaqii munajiska ee dhacay oo u bilaabay labana waxay ka iman alaaadii mucalaqada ahayd laba ka soo qaad halkii hore ku buuxi alaaun qiilka alaa yidhi marka halkaas wax ka soo ururiyey waqiila waxaa laa shay waxba kama jiro lanna waa mustaxiil waa muxaal heblaay waad furan tahay haddaan ku furo heblaay saddex baad kusii furanta markaad dalqa tuurto saddex baad kusii furantahay dee tan dhici maysa saddex baa saddex dhammaatay saddex baa dhici maysa ilaa kan la helo gujintan hore ilaa la helo saddex ma dhacayso saddex hadday dhacdana gujintu socon mayso dee hawshu dhammaatayba marka waa maxay waa dowr iyo tasalsul adowr alxukmi laa yaqac shay wahada huwa araajix min xayu daliil waa mustaxiil walow qaala hadduu yidhahdo marxaba bashiir hmm. alaaq waxaad ku xidhay waxaan mustaxiil oon dhici karin ku xidhay sheekh bashiir waxaad tidhi heblaay haddaan ku furo saddex baad ku sii kadib waxaa tii naxaali kaali waan ku furay baa tii waan ku fura markaad tuurayso waxaa ka soo horeeya saddex dalqadood haddee islaan aan dalqabin baad ku turtay markaa asagaa isdiidan isagaa isdiidan hadda waa ma isagaa mutanaafi waa mustaxiil dowr weeye ya wuu dhacaya dee ayb munajkaa dhacayo isagu leeh laakiin waagi dambe uu ka noqdaa laihahdaa fii aakhiri cumrihi taraajac can dalik walow qaala hadduu yidhaahdo masaailu dowrka baa weli socdee hadduu yidhahdo in daahartu minki haddaan kaa dihaaroon hooyaday kaaga dhaarto aw aalaytu ama galmadaada aan ka dhaarto aw laacantu ama aan kula licaantoman kula habaartamo aw fasaktu alaaqi nikaaxi aan fasakhu bicaybiki ceeb aad yeelata awgeed fa anti taaliqun qablahu alaaa dihaarka iyo licaanka ilaaga hortood baad saddex sii uma intaa kadib wujida la helo almucallaqu bihi alaaqii wax lagu xidhay baa la helay cafwan dihaarkii wax lagu xidhay baa la helay ilaagii baa la helay licaankii baa la helay faskii baa la helay fa fii sixati sixatihe aalaaq alkhilaafu khilaafka hadda soo marteen baa ku jira munajiska dhacahaya maya alaaa dhacaysa maya laa shay hadda aad soo marayseen soomana soo mari kaasaa ku jira waan iskaga socon abu xaniifaha meeshaa horu la soco alaaqa munajiska ah iyo kan dambaabka munajiska dhacayuu nala socdaa ayib lakin jumhur ahlicilmi baa khilafsan walow qaala hadduu yidhahdo in wai'tuka haddaan kuu galmoodo mubaaxan galmo banaan fa anti aaliqun qablahu wuxuu idhi haddaan galmo bannaanoo xalaala kuu galmoodo galmada horteed baad furan tahay uma <laughs> intaa kadib waica wuu u galmooday lam yaac acan alaaq ma dhacahayo lam yaqac qacan dalaaq ma dhacay ay bilaa khilaafin ma dhacahayo maxaa yeelay lianna hadduu dalaaq dhaco gabadhii rij ciddaa bilaabatay muctadana looma galmoon karo alaaq baan galmadii baan mubaax noqonayn hadday galmadu mubaax noqotana dalaaq baan dhacayn waa nooc min adowr hadda waad la socdaa taata soo bartay wey haddaan kuu galmoodo mubaaxan ay waطan mubaaxan fa anti طaaliqun qablahu qabla اlwaط'i baad furan tahay buu idhi uma waطiga gabadhii buu u galmooday lam yaqac iطalaaqu bilaa khilaaf maxaa yeelay gabadh haddii furitaan dhaco galmada ka dambaysa xaaraan bay noqon lahayd hadday galmadu xalaal noqotona dalaaqba horaan ma dhicin weeye way isdiidan yihiin marka waxaa weeye laa shay aan ka socon ya taas shaafici matid markaas maalik iyo xanafi iyo xambali baa tahay walow callaqahu alaaqa hadduu ku xidho bimashiiatiha doonideedii khiaaban wuxuu idhi anti aaliqun idaa shiti buui heblaay waad furan tahay markaad doonto yidhi khiaaban buuna kula hadlay anti aaliqun buui anti uu la hadlay khiaab khiaaban waa maxay hiiba ma aha idaa shaaad ma aha waa idaa shiti ushturid waxaa la shardiyaa inay aqbasho hawsha ayada ah calaa fawrin si degdeg ah ayib shitu waa inay si degdeg u tiraada wey shitu markay shitu la soo boodo furanta walow callaqha iyo طalaq bimashiiatiha khitaaban laha iyadoo lala hadlay anti طaaliqun idaa shiti wayo hadda oo shuruurda waxaa la shardiyaa inay tidhaahdo inay doontaa la shardiyaa laakiin calaa fawrin si degdega waa tamliik bay la mid taan le waan soo marteen waa haweenay dalaaq la milkisiiyey cuquud ulmucawadad marka uu ku xidho adawaadka kale laakiin hadduu mataa isticmaalo ayb ida calqa bimataa ayib oo yidhaahdo anti aaliqun mataa shiti uu yidhaahdo deg deg lama shardiyo fowrka lama shardiyo lanna mataa taraaqi bay keenaysaa xilliguu doonay dooni karta aw haybatan buu ku xidhay walow callaquu bimashiiata haybatan wuxuu hi anti aaliqun idaa ama hiya cafwan hiya aaliqun idaa shaaad idaa shaaad waa khitaab ma ahe waa khiyaab weeye ayb damiirku hadda ku sii daayada idaa shaaad wey markay doonto idaa shiti ma dhihin aw bimashiiati ajni ama ninkaa doonidiibu ku xidh xble waad furan tahay bui hadduu walaalka doono aabbahay hadduu doono sheekhu meeshan ka demdemle hadduu doono falaa fil asax dalaaq ma dhacaayo maxaa mashiia ruux kale iyo ayib dalaaqa ma dhacaayo fil asaxdayna qabso tamliig baa meesha ka fog weeye ajnebi dalaaq lama mulkisiin karo ee damiir aan ruuxa lagu wajihni khitaab oo khiyaabana idaa shaaadna asna tamliig baa baciida ah wey tamliig baa baciid ah saasay ujeedaa walow qaala hadduu yidhah almucallaqu bimashiiatihi kii lagu xidhay doonidiisaa wuxuu yidhi shitu waan doonay inay furanto kaarihan biqalbihi waqaca alaaqu maalan wuxuu yidhi wuxuu yidhi eh, gabadhii buu yidhi haddaad doonto waad furan tahay markaas tiri waan doonay laakiin inaan furmo ma doonahayay tira qalbi ahaan maxaan samaynaynaa waqaca alaaq lianna manaatu lxukmi waa maxay alfaadaas cad baana ku xidhayna shiitu waan doonay yidhi e, kaarihan biqalbihi afkiisuu ka yidhi waan doonay inaan furmo laakiin qalbi waa ka kohanaya waqaca talaaqa waa dhacay ictibaaran bilafdi daalli al almashii'a mise mashiicada baatinkee diidan baan eegaynaa waqiila waxaa laa yaqacu baatinan talaaqa gudaha kama dhacaye korkunbuu ka dhacaaya inagu marka haddaan qudaadi iyonahay xisbad iyo hayat lamr bimacruuf waan kala fiijinayna markaan aragno haddays hoota iskaga xuluushaan weeye waa isqabaan ilaan baain maysan ka furmin laakin maxay ka furmeen daahiran booliskii ciidankuma laga adeejin hadday laakiin meelaha isku dulandulceeyaan oo isu dhuntaan ayagay u tal ayb sawaabkuna waa sida hore walaa yaqacu ma dhacahayo alaaqi bimashiiati sabiyati wa sabiy wuxuu yidhi waad furan hadduu kuraygan doono yidhi hadday foodleydan doonto mashiiat sibyaana laguma xidho tasarufaad iyo cuquud waxba ka soo qaad ma laha isagoo muxuu ka doon waa edabdaraad waqiila waxaa la yidhi yaqacu waa dhacahayaa bimumayizin bimashiiati mumayizin wiil nagafoo toban jiro labiyo toban jiro sagaal jir wuxuu yidhi hadduu cabdulaahi doono heble waad furan tahay cabdulahi wuxuu yidhi waan doonay hooyadii furanta <laughs> waa mumayiz eh qiyaasan qiilka wuxuu leeyahay idanka mumayizka waa la aqbali jiray aabbahi baa kuu yeedhay waa la aqbalaa weliimo hadiye lagugu soo dhiiba waa laga qaataa aadaanka waa qabtaa salaada ummadda waa dujiya hawlo badan ayuu qabtaa mumayisku ayb walaa rujuuca lahu lilmualliqi rujuuc ooma sugnaan iyo noqosho qabla almashiiati ruux intuusan doonin wuxuu hi hebla waafaanta haddaad doonto hadduu hebel doono idan ilaa ruux u yidhaahdo waan doona ama ma doonin laga gaadhahay ka noqod qiyaasan calى saa'ir الtacliiqaat atacliiqu bishari walwas waad soo marteen inaadan lahayn wax rujuuca ayb walow qaala hadduu yidhi anta طaaliqu ثaلaaثa إila an yشhaءa زaydu طalqatan fashaaءa طalqatan lam tuطalaq waqiila taqacu طalqatan hawl kale walow qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun hebley waad furan tahay bu alaaan saddex baad ku furan tahay ilaa an yashaaa zaydun zayd inuu doonaba mooyeen dalqatan hal dalqad inuu doonaba mooye fashaaa zaydun dalatan zayd wuxuu ihi dalqad baan doonay lam tualla gabadha la furi maayo maba furmaysaba waa mushkil laakiin sida in wadaadahanagu sheegaan aan dhahno waxay leeyihiin waxaa weeye ilaa ayaa shaacada dambe nafyi ka soo qaad hebley waad furan tahay inuusan hebel dooninba mooyeen dalqad adoo yidhi hebley waad furan tahay inuun hebelba doonin mooyeen hebel markuu marka yidhahdo dalqad baan doona waxay ka dhigan tahay yani ma doonin in gabadha la furo anuu saddex baan sheegay markuu la soo yihahdo dalqad baan doona macnid waa maxay ma doonin shardiga in la helo ay gabadhu furanto marka ma furmin bay ku leeyihin ilaa an yashaaa ay in yasha bay ka dhigan tahay haddaba saasay ku leeyihin haduusan doonin fa shaaa alqatan lam tutalaq lama furahayo wuxuu la mid yahay ilaa an yadkhula zaydun اdaara waad furan tahay hebel haduusan inuu daarta galaba mooyee haduu galo waa maxay ma furid wa qiila waxaa l qiilkan warkiisu xumee taacu alqatun baa dhacaysa taacu alqatan baa ama ulliqa alqatan maxaa yeelay zayd wuxuu doonay alad dalqaduu doonay unbaa dhici ilaadana wuxuu ku xambaaray daahirkeedii waa maxay saddex baad ku furan tahay inuu zayd doonaba dalqad mooyee zayd hadduu dalad doono waa macnaheedu daladaad ku furan tahay tuu doonaad ku furan tahay wey marka qiilka warkiisu asagu waa calaa daahirin alkalaam laakiin wadaadahan kale ayaa baasha leexiye walow callaqa hadduu ku xidho tacliiqu alaaqi bilafcaal walow callaqa alaaqa hadduu ku xidho bificlihi falkiisi wuxuu ihi maanta haddaan tukada salaad duhor waad furan tahay maanta beriis haddaan cuno waad furan tahay buui haddaan berdoodomi kubad ciyaarado falow asagu samaynayo ku xidhay gabadha furitaankeed ayb walow callaqa طalaaqa bificli nafsihi buu ku xidhay fafacala warkii buu sameeyey iyo hawshuu ka dhaartay buu sameeye naasi asagoo ishilmaansan oo ilowsan naasiyan asagoo hilmaansan litacliiqi ayb islaantii way ku badantah soomaalidu waryaa maalood waxaan kugu arkado meesha kabarhka ku qayilhayo waxaan haddaaban tagu yidhi meeshaas waad iga furanta casarka asagoo bibis ku dhegeysanoo tagan baa la arkay wuuna maxaa la samayn wuuna ishilmaamay fa facala litacliiqi asagoo halmaansan buu sameeyey aw mukrahan waa la qasbayba kuwa saaxiibada intay garduuman la boodan xambaareen bay meesha dhex istaajiyeen maxaa la samey lam tuallaq fi ladhari lama furahayo ma furmayso wey maxaa yeele ninku waa isilmaamay halmaan hadal kuma jiro weeye marna waa la qasbay in allaha wadaca lii can ummatii alkhaa wanisyan wamastukrihu calayhim wakuka halkaasaa lala maray aaniga ayaayna u badan yihiin shaaficiyadu inay furmayso wabihi qaala maalik abu xaniifa wاlawsaaci wاlleyth wbni abi leyla wa sufyaan athawri sidaas u badan yihin waxay leeyihiin waa khidaabu wadcin laa khidaabu takliif ma la helay inaad tidhi waxa haddaan sameeyo heblaay waad furantaha wixii ma samaysa ama doon ama ha dooni ama hilmaan ama aha ilmaamin hawshii ma kaa dhacdaa gabadhi furanta lanna waa min baabi khitaabi اlwadci khitaabka wadciguna ma kala qaado lama fiiriyo bayna alcamdi wاlnisyaan mukrahuna waxaanu soo marnaa inuu yahay mukalaf fii bacdi اlabwaab halkaasay la mareen wadaadahaas waana ra'yu jumhuuri ahli اlcilmi wa ilayhi dahaba akar اlculamaa ibn mundirna wuxuu yihi fi اlishraaf wa fi اlawsط wuxuu ku yidhi waa mashhuuru madhab الshaafici shaaficina sidan u qabaa bu mashhuurkiisu oo in laga dhiga khitaab wadci laga dhigo aan ka soconno aw callaqa wuxuu ku yidhi dalaaqi bificli hayrihi buu ku xidhay wuxuu hi heblaay hebel hadduu waxaa samay waad iga furanta hebel hadduu saa yeela waad iga furanta hadday heblaayo kuu timaadaba waa iga furanta oo min manduul ah yubaalii danaynhayo ka naxahaya bitacliiqihi shardigiisa oo wa calima bihi xaggana uu ogaado ninkii falka lagu xidho hawsha u ogaado fakadaalika sidoo kale dalaaqii ma dhacahayo waxaad tidhi hebel tanaa soomaali ku badan tii iska badaaye wuxuu dhihi hebel hadad waxa maanta samawey xilahay dalaaqan haddaad iraaci weydo kan weeye waa hawshayba ku shaqaystaanba waxay og yihiin in ninkan walaalkood hawsha uusan samayn oo islaanta aan laga furinin loo danaynhayo war ninkiibaa dee ku dhaartay asagoo ilma dilahaya aad ka qabat inaan laga qabanaynin bay islaantu iga furanta waa laga leexan markaasuu ilmihii nafta ka goynaya marka tiibu sheekhu hadda ka hadlay oo wuxuu ku xulay bificli hayrihi oo miman duula yubaari danayn oo ka danqanhaya bitacliiqihi alaaqa xidhaduu sheegaa ku xidhay oo wa calima bi xaggana u ogaada in lagu yidhi hadaad waxaad samaysay below saas waa furahaya fakadalika laa yaqac weeye waxaan ka soo qadanaynaa inuu yahay dalaaqa asna dhici maayo yaa saa sameeyey waxaa weeye kii aad ku xidhay baa hawshii sameeya aad tidhi hebel hadduu waxaa sameeyo ama hebel waa haddaad samays laanta iga furantahay yaa intuu is illoobay iyo wixii sameeya naasiyan aw mukrahan fakadalika waa maxay waa ka nisyani almualiqi nafsihi waa ka ikraahi buu la mid yahay laakiin waa laba shardi baa la shardaya kow horta ninkaad wax ku xidhay waa inuu ahaa nin islaamta aan kaafirin oo reerka ku ilaalina wixii ka leexanaya laba waa inuu ogaa inaad ku xidhay falkiisan furitaankiii xaaskaadii kadibna labada asagoo jirto intuu ishilmaamay yuu meeshii dhex joogsaday ama lagu riixo lagu tiqaantiqiyey marka waxaan leenahay waa nin qasban ama islaanti furmi mayso wailaa hadduusan ahayn nimaan danbakaninaad cadowtiin ba waxaa tii haddaad saa yeeli weydo islaanta way furanta fur buui wuu ku dhaqaaqayba oo adu marka horeba maaa ninaad islaanta iskaga xidhaysay dalqadeeda ama midaan ka warqabinba midaan la soconin oo meelaha iska jooga waxaa tihi hebel hadduu si kasto dhaqaaqo shari warba ma warka adaba islaanta way ga furanta isagoo taagan baa arkay meesha dhex taagan oda maxaa kugu dhacay islaam baa madalaqaada ku xidha damxad ugu sheegd kule warba ma haynin khabar maafish baraaye wa ilaa hadduusan ahayn mid danaynaya adiga dalaaqaada iyo wax ku xidhadaada xagganaan ogeyn kadibna hawsha uu sameeyo fayaqacu qaطcan bilaa khilaaf dalaaqa ugu dhacahayaa lianna almucallaqa bihi baa la helay ayb tacliiquna labo noqda waan gaari doonaa insha allahu tacaala tacliiquna labo noqdaa sida raajixa inuu yahay tacliiq mujarad ah oo lagu talagalay sifo iyo shardi haddii la helo inuu dalaaqu dhaco iyo tacliiqu xadin wa mancin iyo midaad doonayso inaad islaanta meesha kaga celiso islaanti ma rabto inaad iska furta waxaad rabtaa in wareegga ay diso waa heblaay maalin dambe haddaan gurigaa ree hebel kugu arko saddexdii baad iga tahaybaad waxaadna rabtaa inaad ku cabsiiso ood guriga kaga celiso oo caruurteeda dhaqato oo reerkeeda joogto niyo kaama aha inaad furto alaaqa asagaa tacliiqa inuusan dhacaynin baa raajixa lianna waa tacliiqu mancin wa xadin weeye ma aha mid maqsuud ah in gabadha la furo waana tay ku dagaalameen shaaficiye iyo ku dagaalameen shekhul islam ibnu taymiya isku baabi'iyeen wey wallahu aclam inta aan ku dayno